العاقل كل العاقل من عرف الحقيقة من استعد للموت ولما بعد الموت من عرف مقصد حياته العاقل كل العاقل الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني qofka caaqilka qofka dhaqaalaha badanna maaha qofka adduunyada urursada maaha addunyaa daaru man laa daara lahu buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam adduunyadu waxay daaru tahay ninkaan aakhira daar ku lahayn wamaalu man laa maala lahu dhaqaalahan adduunyadu wuxuu dhaqaalo u yahay ninkaan dhaqaalo aakhira ku lahayn lahaa yajmacu man laa caqla lahu adduunyada waxaa ururiya buu nebigu yihi ninaan caqli lahayn caaqilku waa kee waa ninka garta wixii adduunya kii keenay waa ninka garta kii keenay iyo wuxuu u keenay iyo meesha loo socdo manakyasu nnaasi wa akramu nnaasi yaa rasuula allah masaajidkii nebiga calayh salaatu wasalaam buu nin soo galay nin acraabi oo reermiya markaasuu su-aasha nebiga u jeediyey yaa rasuul allah dadka ninkeebaa ugu caqli badan uguna sharaf badan buu ka yidhi umaba dheeraane wuxuu yidhi akharuhum lilmowti dikraa wa ashaduhum isticdaadan lahu ulaa'ika hum lakyaas dahabuu bisharafi dunya wa karaamati alaakhira dadka waxaa ugu caqli badan uguna sharaf badan kuwa inta badan geerida iyo aakhira xasuusanaya maalinba maalinta ka dambaysana saayda aakhira ziyaadsanaya kuwaasaa cuqaala buu nebigu yidhi sharaftii adduunyada iyo karaamada aakhirana kuwaasaa la tegay buu yidhi sharafta aakhiro iyo karaamadii aakhiro iyo karaamada adduunyada dadka ilaahay yaqaanaa la tegay dadka meeshay ka yimaadeen iyo meeshay u socdaan u kala caddahay baa yaqaana ya abaa dar jadid isafiinata faina albaxra camiiq waaktar izaada faina safara tawiil buu nabigu ku yidhi abudar ya abaa dar yaa abaadar buu ku yidhi doonida jadiidso baddu weyn ku dheerto way kulliqiye sacaydana ziyaadso safarku uu dheer yahay ha ku degan walaalkayga muslimkow shan waqti oo xaalkayga ilaahay og yahay ha ku qancin qanaaca fi diin lama ogolo qanaaca fi dunyaa baa la ogol yahay daacadda iyo cibaadada iyo diinta intaad haysato weliga ha ku qancin ama adduunyada iyo kasbiga iyo arsaaqada inta ilaahay ku siiya ku qanca taasaa mustaxab oo la jideeyey wa abaadar ashadu ummatii wa acbaduhaa buu nebigu yihi waa ninka ummadayda ugu zaahidsan ugu cibaado badan man araada an yandura ilaa ciisa bni maryam falyandur ilaa abidar buu nebigu yidhi ninkii doonaya nebi ciise inuu arko abaadar alkhifaari ha arka buu yidhi zuhdigiisa iyo siduu adduunyada uga zaahiday kaasaa nebigu dardaaranka soo maray uu leeyahay abaadarrow doonnida jadiidso iimaanka jadiidso qalbigaaga adduunyada kala dagaalam qalbigaaga cadamada maxabada lacagta kala dagaalam badu way ku liqi haddii kale shahawaad iyo qafladba adduunyada lagu sheedhiyo way kulliqi haddii kale waaktar izaada fa ina safara tawiil sahaydana ziyaadso ziyaadso safarku uu dheer yahay buu ka yidhi abudarow safarku uu dheer yahay sayidina abaa hurayra radia allaahu canhu ayaa sankaraadkii ooyey markaasaa lagu yidhi abaa hureyra maxaa loo oyeysaa saaxibu rasuulilaahi baa tahee wuxuu yidhi abkii liqilati zaadii wa bucda safarii sahayda aan wata yarideeda iyo safarkay sugaya islahayn buu yidhi hada abu dar cumar radia allaahu canhu waa ninkii nebigu yidhi low kaana bacdii nabiyan lakaana cumar haddii aniga nebi iman lahaa cumar baa nebi noqon lahaa buu rasuulku yidhi jannadaan galay buu nebigu yidhi habeenkii micraajka qasri jannada ku yaalla ayaan arkay gabadh xawraa ayaa igaga soo baxday buu rasuulku yidhi markaasaan ku ihi liman hada alqasri gurigan ayaa loo diyaariyey qasriga intan leeg waxay tihi nin carab ka dhashaa loo diyaariyey anigaaba carabe ma kalaa haa nin qurayshaa loo diyaariyey quraysh ka dhashay anigaaba qurayshe ma kalaa haa nin ummadda nebi maxameda loo diyaariyey anigaaba muxamede ma kalaa haa bay tiro cumar bnu khadaab baa qasrigan loo diyaariyey hada cumar walaakiin muxuu yidhi masaajidkii nebiga khudbaduu ka jeediyey wuxuu yidhi low naadaa min asamaa kulukum daakhiluuna aljanata ilaa rajulan waaxidan lakhiftu an akuuna huwa haddii samada laga dhawaaqo la yidhaha bini aadamka o dhan jannay galayaan hal nin keliya naar ka galaaya ninkaas inay anintahan u malayn buu odhan jiray qanaaxa fidiin lama ogolo walaalkayga muslimkow diinta intaad haysato ha ku qancin adduunyada intaad haysato ku qanac taasaa mustaxab ah asxaabu rasuul sala allahu alayh wasalam qarnigan qurunta adduunyada soo marta qarniga u khayr badnaa bay joogeen saasayna ilaahay uga cabsoonayeen adduunyadu lama weynayn aakhirada la weynayd asbaabta iyo ashyaadu lama weynayna camalka saalixa iimaankaa la weynaa makhluuqu lama weyneyn ilaaha khaaliqa amarkiisaa la weynaa man lam yardaa biqadaa'i walam yasbir ilbalaa'i walam yashkur calaa nicmaa'i falyakhruj min bayni asamaa'i waardi falyaltamis rabban siwaa'i baa ilahay yidhi xadiis alqudsi man lam yardaa biqadaai qadaha wixii aan ku xakuma addoonka raalli aanan ku ahayn nicmadaydana aan iigu shukriyaynin balaayada aanu keenana ku sabraynin samadii arlada anigaa samaystay ha iga tago meel kale ha qabto rabbi kalena ha samaysta baa ilaahay yidhi ilaa ayna ha ku mashquulin shahawaadka arsaaqad hungurigu waxaad cunayso inuunan ku seejin daacadda ilaahay laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikri illah ay can taacati illah qur-aanku waa dacwad dhammaystiran weeyaan waa dacwad taama ilahay baa dacwadayna siinaya ubadkaagu ubadkaan u shaqeeyaa ubadkaan u ordayaa iyo xoolahaagaad xisaabinaysa daacadda ilahay inay seejin annafsu tabkii cala adunya waqad calimat ana asalaamata fiiha tarku maa fiiha laa daara lilmari bacda almowti yaskunuhaa ila alatii kana qabla almowti yabniiha fain banaaha bikhayrin taaba maskanuhu wain banaaha bisharin khaaba baaniha adduunyadan halkanaa jannadiiyo naartiiba laga diyaarsanaya halkana laga diyaarsanayaa halkanaa jannadiina laga diyaarsanayaa naartiina halkanunbaa laga diyaarsanayaa acmaashii jannada lagu gelaya halkana laga qaadanaya acmaashii naarta lagu gelaya halkanunbaa laga qaadanaya tahayloobin daacadda ilaahay afar cadow baa qur-aanka ilaahay noo sheegee afartaa cadow nin walooba la dagaalam naftaadu waa cadow weeyaan ina nafsa la ammaaratun bisuu adduunyadu waa cadowgeenna weeyaan falaa tagurannakum alxayaatu dunya shaydaanku waa cadowgeenna weeyaan ina shaydaana lakum caduwun fatakhiduuhu caduwa hawadu waa cadowgeenna weeyaan afara'ayta man itakhada ilaahahu hawaah ha adeecin naftaada shaydaankana ha adeecin adduunyada ha adeecin daacadda ilaaha inayna ku seejin adduunyada ilaahay ku jecelyahayna uu siiyaa ku jeclayna uu siiyaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa maalin ku seexday xasiir salli buu ku seexday dhagaxdii baa markaa feedhaha ka qabatay cumar baa dul yimid oo lilmeeyey uu ku kacay nebigu calayhi salaatu wasalaam yaa cumar buu ka yidhi maxaa kaa oohinaya wuxuu idhi yaa rasuul allah waxaa iga oohinayay buhi adigoo rasuulka ilaahaya ayaa dhagaxdu feedhaha kaa qabanaysaa markaasuu nebigu ku yidhi yaa cumar maad iga shikisan tahay aniga may kallaa kaama shikisaniye waxaa ii cuntamila adigoo rasuulka ilaahay oo makhluuqa ugu khayr badanna inay dhagaxdu feedhaha kaa qabato kisra iyo kaysarna sirardahaba ay ku seexdaan jawaabta dhegayso walaalkayga muslimkow wuxuu yidhi yaa cumar amaa tardaa an takuuna lana alaakhira walahum addunya yaa cumarow maad raalli ku ahayn inay raaxada adduunyada iyo ku lixdanka sano ay qaataan inankuna raaxada aakhira aan iska qaadanno muslimku muuminku la dooni maayo sida dadka kale inuu fikiro meel baad u socotaa ta dambe ha kula weynaato tanna ka teg laguma leh ta dambe hadday kula weynaato tan adduunyadu way macaanaan hadba qofka intay lacagta u ziyaado raaxadu uma ziyaadee ogow hadba qofka intay adduunyadu u ziyaada walwal iyo walbahaarkaa ku ziyaada hadba qofka intay iimaanka diintii qurbi min allaahi uu dhowaadana raaxada ayaa u ziyaadaysa man camila saalixan min dakarin aw unha wahuwa muminun falanuxyannahu xayaatan ayiba qofka camal wanaagsan la yimaada camal wanaagsan shantaa waqtiyood jamaca ku tukata ayaa ka mid a ah camalka wanaagsan min dakarin aw unha labiyo dhidig midku dooniba ha noqdo baa ilahay hi labiyo dhidig midku dooniba ha noqdo wa huwa muumin xaalo uu qofkaasi mumin yahuu iimaan leeyahay falanuxyanahu xayaatan ayiba waa ku noolayne oon ku noolayne nolol lagu noolaadata ugu wanaagsan mufasiriintu waxay idhahdeen nolosha wanaagsan waa saddex weeyaan qalbigoo kuu dega arsaaqada kugu fillaata iyo dadka oo ku jeclaada saddexdaa wuxuu ilaahay ku ballan qaaday inuu ku bixin iimaan iyo camal saalix haddii dadka laga helo iimaan iyo camal saalix marka lagu leeyahay diinta ilaahay qabso awaamirta ilaahay adkayso maaha adduunyada kaa nuqsaamayse bal adduunyadu way kuu ziyaadaysaa raaxa kuu ziyaadaysa amnigaa kuu ziyaadaya man kaanat iddunyaa hamahu jacalahu allahu alfaqra bayna caynayhi wa shamlahu walam yaatihi min addunya ilaa maa kutiba lahu ninka hamigiisa ka dhiga buu rasuulku yidhi adduunyada adduunyada qabo qabo uun ka fikira aakhiradii runta ahaydna daaqada ka saare iska ilooba labada indhood inta udhaxaysa faqriga loo saaraa arrimihiisana bari iyo galbeed baa rabbilciza ku kala shaydhiya adduunyadana maba hela intii alla u qadaray mooyaane waman kaanat alaakhiratu hamahu ninka hamigiisa ka dhiga buu rasuulku yidhi aakhiro jacalahu allahu hinaahu fii qalbihi qalbiga ayaa hina iyo raaxa looga buuxiyaa wa jamaca allahu shamlahu arrimihiisao dhanna ilaahay baa iskugu soo dhoweeya wa aatadtu dunyaa wahiya raaqima adduunyadana waxay u timaadaa iyadoo sandullaysanoo hoo socotay timaadaa buu rasuulku yidhi ha ka sii jeesan daacadda ilaahay walaalkayga muslimkow diintan wuxuu ilaahay noo siiyey si adduunkan iyo aakhira aan ugu liibaano manaaficu diin manfacada diintu aakhire keliya kama bilaabantee adduunyadana diinta lagu dhargayaa adduunyadanaa diinta cizi lagu helayaa adduunkanaa diinta raaxa lagu helayaa adduunyadana diinta amniga nabadgelyo lagu helayaa yaa aalib arisqi fi dunya biquwatihi dadka maanta intooda badan daacadda ilahi waxay ku dhaafaysaa waa hungurigaas isma ya طaalib الrisqi fi اdunya bquwatihi tduuru fiha min baladi ilى baladi atcabta nafsaka ma lasta tudrikuhu wadaca cumuka fi hamrin wfi nakidin low tirta bayna الsamaai wاlardi mujtahidan sharbata maayi hayra risqika lam tajidi haddaad hunguriga meel kasta u marto iska daa arlada intood shaqo ka weydo haddaad samada shaqo lagugu sheegood u doonato shaqo kabasho biyo kuu qorin ma soo qaadaysid aqsir canaa'aka faina risqa munqasimun yaati ilayka walow fii jabhati lusudi tacabkaaga yaree ha isdaalin xoogaaga iyo caqligaaga iyo cimrigaaga adduunyada ha ku dayicine kala reebo oo aakhiradaadi ha seegin arsaaqadaadu hadday libaax foodiisa taallo ayadaa kuu imanayse laa tacjalanna fa ina risqa laysa bilcajali ha degdegin arsaaqada xoog iyo qofqof laguma hele risqu maktuuban bilawxi maca alajali arsaaqadaadii iyo cimrigaagu waxay ku qoran yihin lox maxfuudka ma dhimanaysid ilaa arsaaqadaadaad dhamaysatid maahaydheen low sabarna lakaana risqu yatlubuna walaakinahu khuliqa alinsaanu min cajali haddaan sabri lahayn risqu isagayna soo doonan lahaa laakiin bini aadamkana iska degdegay mar walba wax walba degdeg buu ku doonaya aquulu ma tasmacuun waastaqfiru allaha lii walakum wa huwa algafuuru alxamdu lilah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا, فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم القائل الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر walaaakhiratu wacdu saadiq yaxkumu fiiha malikun caadil yuxiqu lxaqa wayubdilu lbail fakunuu abna'a alaakhira walaa takunuu abna'a addunya faina likulli ummin yatbacuha waladuha afar shay qof kastoo muslima ayaa laga rabaa inuu iimaankiisa ilaalsado inuu iimaanka jadiidiyo inuu iimaanka ziyaadsado iyo inuu iimaanka caalamkao dhan dadka ugu yeedho iimaanka diintaada ilaalso diintaada mar walba cusboonaysiiso diintaada baro diintan caalamkao dhan baa ilaahay ugu talagalee risaalada caalamka siday u gaari lahaydna adigaa laga rabaa diinta ilaalso kuna qanac diinta ku qanac sayidinaa cumar radia allaahu canhu ayaa nin yahuudi oo saaxiibi ay yihiin oo reer bani quraydu madiine ku soo maray kalimaad diintii nebi muuse ka mida ayuu ka soo qoray wuxuu soo galay masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi bnu thaabit iyo nebigo wada fadhiya buu u yimiday alaa acraduhaa calayka yaa rasuulallah yihi yaa rasuulallah ma kuu bandhigaa nin reer bani quraydoo saaxiibanahay baan kalimaad towraada ka soo qoree fatahayara wajhu nabiyi alayh salaatu wasalaam midabkii nabigaas bedelay balfiirso midabkiibaa isbedelay midabkii rasuulka cabdullaahi baa yidhi yaa cumar hakiladka ummuk waydaa gablantee nabigaa wejigiisa miyaanan miyaanan cadhada ka dareemin cumar u naxay warqadii buu tuuray wuxuu yidhi radiinaa billaahi rabban ilaahay rabbinimadiisa raalli baan ku noqonay wa bilislaami diinan diinta islaamkana waan ku qanacnay oo raalli baan ku nahay dhaqan ahaan raalli baan ugu nahay caqiida iyo cilmi iyo cibaadaba wa bimuxamadin sala allahu alayh wasalam rasuula wa nabiya nebi maxamed risaaladiisa iyo nibinimadiisana waan ku qanacnay bu raalli baan ku nahay fasura nebigu u farxay mambarkiibuu fuulay wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ismac yaa akhi dhegayso dad aan waxba ahayn oo laysku ekeysiiyo dadkeenu isku ekeysiiyaan iska daaye undur hadalka nebigu ku hadlay calayhi salaatu wasalaam low asbaxa muusa fiikum uma tabactumuuhu wataraktumuunii taraktumuunii la dalaltum buu yidhi haddii maanta nebi muuse uu nidhex iman lahaa anoo inidhex taagan oo aad isaga raaci lahaydeen waad hallowdeen buu rasuulku yidhi antum xadii min alumam wa ana xadukum min annabiyiin nasiib ayaad ii tihiin buuhi ummadihii aan ka helay nasiib ayaan ini ahay buui nebiyadii aad ka hesheen buu rasuulku yidhi haddii nebi muuse maanta uu iman lahaa uu shareecadiisii towraad la iman lahaa ood aniga iga tegi lahaydeen ood isaga raaci lahaydeen waad hallowdeen buu rasuulku yidhi antum xadii min alumam ummaddii ummadaha ugu khayr badnayd ummadda abuuritaanka ummadaha ugu dambaysa jannadana gelitaanka ugu horraysa ummadda jannada inta badan degaysa maadaama oo tihiin nasiib ayaa inagu helay buu nebiguhi nasiibkayga ay kii siiyey maadaamoon aniguna ahay nebigii nebiyada ugu dambeeyey imaamkii ambiyada maadaamoon ahay nasiib ayaad igu hesheen buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ee shariicadayda iyo diintayda iyo milladayda iyo sunnadayda iyo dariiqadayda ku qanca buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam wax lagu badilan karaa ma jiro dariiqadiisa ummadiisii baa ilaahay naga dhigay ummaddan waa ummadda ummadaha ugu khayr badan ana wuxuu nebigu yidhi xurimat iljannatu cala alambiyaa xataa adkhulahaa jannada nebiyadu geli maayana waa laga xarimay ilaa anuu aan ka gala maahine waxurimat aljannatu cala alumam xataa tadkhula ummatii ummaduhuna jannada geli maayaan ilaa ummadaydu ay gasho maahine qabuuraha ayuu nebigu ziyaartay baqiic markaasuu u duceeyey wadidtu low annii ra'aytu ikhwaanii waxaan jeclaaday buuhan jeclaysan lahaa inaan walaalahay arki lahaa asxaabtu waxay ku yidhaahdeen awalasnaa ikhwaanaka miyaan annaku walaalaha ahayn laa antum asxaabii inninku asxaabtay baa tihiine walaalahay waa kuwa aniga dabaday iman doona ee i rumayn doona iyo kuwa aniga arag buu rasuulku yidhi sideed u garan doontaa saxaabadu waxay yidhahdeen dadkaas maabad aragin adigu iyo kuna kumay arag sideed u garan doontaa qiyaamaha halkay wejiga dhuka dhigayeen ee weysada marinayeen oo iftiimaysa ayay banka hawdka igu iman doonaan buu rasuulku yidhi boqoliyo labaatan saf ayaa jannada galaysa buu nebigu yidhi dadka ahlujannuhu jannuhu waa boqoliyo labaatan saf siddeetan saf baa ummadaydaa buu rasuulku yidhi atardawna an takunuu ruba ahli aljanna qulnaa balaa cabdullaahi bni mascuud baa yidhi nabigaa maalinna urriyo wuxuu nagu yidhi raallima ku tihiin ummadaha marka loo qaybiyo afar qaybood dadka jannada galaya afar marka loo qaybiyo qaybnaad noqotaan raallima ku tihiin asxaabtu waxay idhahdeen haa atardawna an takunuu uluta ahli ljanna ahlu jannaha marka saddex loo qaybiyo qayb inaad noqotaanna ku kutii raalli raalli baana ha yidhaahdeen markaasuu nebigu yidhi waladii nafsu muxamadin biyadihi inii la arjuu an takunuu nisfa ahli ljanna waxaan rajaynayaa oo ku raja weynahay kay baa ku dhaartee jannada inaad kala badh idinku degaysaan baan ku raja weynahay buu rasuulku yidhi ilaahay ummaddiisii buu inaga dhigay ilaahay wuu ina karaameeyey wuxuu inagu karaameeyey waa maxay ummadihii hore shay keliya unbaa laga rabay keliya bas ilaahay inay ka yaabaan ay caabudaan ama ummaddan laba shay baa laga rabaa laba shay ilaahay inaad ka yaabto waa lagaa rabaa ilaahay inaad caabuddo waa lagaa rabaa aakhiradan inaad u shaqaysata waa lagaa rabaa khalqiga adduunyada kuguula noolee bashariyadda inaad arrintaa ugu yeedhana waa lagaa rabaa ma qarin nebigu uu caddeeyey alaa laa nabiya bacdii walaa ummata bacdikum mar buu nebigu cimrigiisa xajiyey mar keliya mar keliya markiina wuxuu yidhi ani nebi iga dambeeye ma jiro ummadin iga dambaysaana ma jirtee alaa falyubalaga shaahida minkum alghaa'iba kiina maanta ila jooga i maqlayow kiina maqangaarhsii buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ballaguu canii adduu canii raximakum allah allah inii naxariistee ammaanadaa qaadoo caalamka iga gaadhsiiya allaahuma sur man nasara diina muxamed ilaahow ninkii diintayda u gargaara u gargaar buu rasuulku yidhi nadara allahu imra'an samica maqaalatii maalinka wejiyadu ay madoobaanayaan banka qiyaame wejigiisa allaha nuuriyo ninka hal aayada ama hal xadiisa iga maqlay siduu iga maqlay ummadda u gaadhsiiya buu rasuulku yidhi alayhi salaatu wasalaam ummaddan waa ummad ilaahay doortay sharafta iyo karaamadda ummaddan waxay ku yeelatay waa shaqadii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam shaqadaas markay caalamka shaqadaa laga tegayna dhibaatada maanta islaamka ku dhacday gaar ahaana dalkeenna ku dhacday wax kale maaha waa tarku dacwa dacwadda markii laga tegay dhibaataa timiday ida tabaayactum bilcina waakhadtum adnaab albaqar waraditum bizarci wataraktum ljihaada sallat allahu calaykum adil laa yanzicu xata tarjicu ilaa diinikum markaad xoolaha xoolodhaqato isku xoolodhaqato aad u jeesataan iyo beeraha qudataan tijaaradda aad u kacdaan shaqadii diinta iyo dadaalkii halgagii diinta aad ka tagtaan ilaahay dulli buu nahuwinayaa dulli niga saari maayo dulliga niga siibi maayo ilaa diintiina aad u noqotaan maahine ilaa diinikum baa layidhi ilaa diinikum diintu waxay baaqi ku noqonaysaa salaada maaha soonka maaha xajka maaha diintu waxay baaqi ku noqonaysaa fii kulli zamaan waa in la helo juhdu dacwa juhdu dacwa mar alli markay diintu hoos u dhacdaba ilaahay wuxuu soo saaraa culamaa rabbaaniyiina mar labaad soo cusboonaysiisa tawxiidkii iimaanka iyo akhlaaqdii islaamka uu lahaa ninka muadinka markuu eedaamaya buu rasuulku yidhi shaydaanku qofka uu ka baxaa lix iyo toban mayl buu sii socdaa isagoo xagga dambe naqas ka sii daynaya markuu muadinku aadaanka dhammeeyana uu soo laamaa qofka ayuu soo galaa iqaamada marka lagu dhiftana shaydaanku wuu baxsadaa markay iqaamadu dhammaatana qofku soo galaa salaadiisiiyo qofkiibuu kala dhex maraa wixii uu iloobay buu xasuusiyaa ilaa qofku ka garan waayo wuxuu tukadayba salaadu waa farad eedaanku waa sunne shaydaanku muxuu salaadda uga baxsanyahay oo sunnaha uga baxsanayaa lianna aadaanku waa dacwad salaaduna waa cibaado weeyaan ifham almasala walaalkayga muslimka u faham ta keliyaad ku badbaadayso ee ku nabadgelaysa adiga iyo mujtamacaaguba waa dacwad weeyaan cumar ma mara buu nebigu yihi tog shaydaanna toga kaluu ka sii weecdaa lianna cumar saaxibulxaq buu haa saaxibulxaq shaydaanku kama cabsoonaya cibaadada iyo salaadee shaydaanku waxau ka cabsoonaya waa aadaanka allaahuma raba hadihi dacwati taama lanna aadaanku waa dacwad dhammaystiran weeyaan sidaa darteed haddaan doonayna inaan badbaadno falamaa nasuu maa dukiruu bihi anjayna aladiina yanhawna can isuu dacwadda maxaa kaloo lagu helayaa fasaadka dhacaya cuquubada imanaysa ninka daacigaa ah ee diinta ka shaqeeya way u badbaadaya imaam bukhaari kitaabkiisa wuxuu ku soo saaray nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa yidhi qaryad baa ilaahay u soo diray malag soo halaag baa laga yidhi qaryaddaas soo halaag malagii markuu yimiday wuxuu arkay nin saalix oo caabida oo ilaahay si fiican cilaaqo ula leh markaasuu yaa rabbi yidhi qaryadan igu tiri soo halaag addoon saalix oo caabida ku jire waa sidii ilaahay wuxuu yidhi fabda bihi cadaabka xaggiisa ka bilaab lam yatacamar wajhu saacatan fiya dadka aniga i caasinaya khayrkii caabudaya ee macsiyada dhex dabaalanaya hal mar keliya wejigiisu kama doorsoomin oo kama murugoone cuquubadii cadaabka xaggiisa ka bilaab la yidhi alaa wsaluu wsaluu wslimuu cla man umirtum bsalaati calayh faqad qaala allahu tabaaraka w in allaha wmalaa'ikatahu yusaluuna cla nabiyi ya ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wslimuu tasliima allahuma sali cla sayidina muxamadi cabdika warasuulika nabiyi lumiy wcla alihi muxamadi waaswaajihi waasxaabihi waahla beytihi aahiriina ayibiin wcla taabiciina wataabicihi bixsani ila ywm اddiin wcana macahum bcafwika ya akrama alakramiin allahuma kfir lilmuslimiina wlmuslimaat wlmuminiina wlmuminaat alaxyaai minhm wlamwaat braxmatika ya arxam araaximiin allahuma jcal jamcana hada jamca marxuuma wtafarqna min bacdihi tafarqa macsuuma wla تجcal fina wla baynana wla macna shaqiya madruda wla maxruuma allahuma hada xaaluna la ykfى عlayk whada ضcfuna ظaahir bayna yadayk amartna fatarakna nahaytna fartakbna wla yscuna ila cafwka ya arxam الraaximiin ya caزiizu fi mulkihi wya xakiimu fi suncihi alif bayna quluubina waslix data baynina wahdina subul الsalaam waأkhrijna min الظulmaati ilى الnuur wjanibna alfawaxisha ma dahara minha wma badan ya muqlib اlqulubi habit qulubana cla diinik in allaha yaamuru bاlcadli wاlإxsan وإitaaءi du lqurba wynha can اlfaxshaaءi wاlmunkar wاlbaqi yacidkum lacalakum tadakaruun waaqimu الصlaة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل العاقل كل العاقل من عرف الحقيقة من استعد للموت ولما بعد الموت من عرف مقصد حياته العاقل كل العاقل الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني qofka caaqilka qofka dhaqaalaha badanna maaha qofka adduunyada urursada maaha addunyaa daaru man laa daara lahu buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam adduunyadu waxay daaru tahay ninkaan aakhira daar ku lahayn wamaalu man laa maala lahu dhaqaalahan adduunyadu wuxuu dhaqaalo u yahay ninkaan dhaqaalo aakhira ku lahayn lahaa yajmacu man laa caqla lahu adduunyada waxaa ururiya buu nebigu uhi ninaan caqli lahayn